بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تال الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa kitaabka abishujaaca waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed cali jaamac nusaqa asalka ee kitaabkan waxaa iska leh tasjiilaat alxuseyn alislaamiya الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين sayidina mxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam kitaabka aynu halkan galabta ka bilaabaynaa waxaa magaciisa la yidhaha matnu alghaayati wataqriib waxaanu caan ku yahay matna abi shujaac ayuu caan ku yahay waxaa alifay sheekh qaadi ahaa oo naanaystiisana abishujaac lo odhan jiray magaciisa oo saddexaadna la yidhaha axmed binu lxusein binu axmed al alasfihani run ahaantii waa kitaab kooban sida uu isaguba inoo sheegi doono oo kutubta mukhtasaraadka la yidhaahdo ka mid ah maca dalik isagoo kitaabkaasi kitaab mukhtasara ah waxa uu ka mid yahay fiqi ahaan kutubta ugu tadaawulka badan ama loogu qaadashada badan yahay ee ugu caansan dadka muslimiinta dhexdooda waa kitaab run ahaantii ka hadlaya qaybihii uu fiqigu lahaa dhammaanteed waxa uu ka bilaabayaa dahaarada waxa uu ku xigsiinayaa salaada waxa uu ku xigsiinayaa zekada soomka ayaa ku xiga xajka mucaamalaadka qaybka la yidhaahdo iibku ugu soo horreeyo intaa markuu dhammeeyo dhaxalka ayuu isna u gelayaa guurka iyo wixii ku xidhnaa ayuu isagana ka hadlayaa jinaayaadka iyo bal dadku waxyeelooyinka isu geystaan iyo magaha ayuu ka hadlayaa xuduuddii ayuu ka hadlayaa jihaadka ayuu ka hadlayaa yacnii abwaabta ay lahayd kutubta fiqiga oo dhammi waa uu ka wada hadlayaa waa runtii kitaab aad iyo laxaad loo jecel yahay oo ahmiyadda iyo qiimaha uu leeyahay waxaa ku tusinaysaa shuruuxda faraha badan iyo tacliiqaadka lagu sameeyey tiraba ilaa labaataneeye sharax ama xaashiyo waa uu leeyahay oo qaarkood ay gaadhaan ama afar mujallad ama wax ka sii badan ayay gaadhaan oo ilaa tiraba shan meelahaasi ay dalkeenna yaallaan oo laga helo waxaa u dheer culimmada qaarkooda ayaa nasri buu yacni waa hadal socdo oo aan qaabka gabayga aan u soconin culimmada qaarkooda ayaa qaabka gabayga xataa u bedelay si ay u fududaato qabashadiisu waayo gabayga iyo hadalka kale kale qabashadiisu way kala fududdahay sheekha camreddi la yidhaahda ayaa ka mid oo nihaayatu tadriib ayuu bixiyey fii nadmi haayati taqriib sharax weyne sheekh axmed alfashani la yidhaahda ayaa ku sameeyey tuxfat alxabiib bisharxi nadmi haayati taqriib ayuu bixiyey culimo fara badan oo kaloo nadmidine ayana way jiraan ilaa xad wuxuu gaadhay xataa luqooyin kale in loo turjumo oo loo bedelo waxaa la tilmaamaa luqadda faranska iyo luqadda jarmalka ee almaniyada la yidhaha in labadaba loo turjumay iyo luqooyin kale oo fara badanba man yurid illaahu qofka ilaahay la doono bihi isaga khayran yufaqihu fi ddiin waxa uu fahansiiyaa diinta rawaahu sheekhaan xadiidkaa bukhaari iyo muslim ayaa wariyey inta badan kutubta fiqiga xadiidkan ayaa lagu bilaabaa waxaana la yidhaha baraacatulistihlaal baa la yidhaahdaayo xagga marka laga hadlayo badiica ama faniga balaaqada marka laga hadlayo baraacatulistilaal baa la yidhaahdaa macnaha waxa weeye hadalka oo masalan marka la gudagelayo lasoo horumariyo wax laga dheegan kara ama laga fahmi karo maqsuudka iyo ujeeddada soo socotaa waxay tahay markaa markii la leeyahay man yuriid illahu bihi khayrin yufaqihu fi ddiin waxaa laga hadlayaa fiqhi inay tahay ayaa laga fahmayaa halka ay kutubta kale carabiyada tacallam alcarabiyata ucallamuuha annaas ay masalan ku bilaabaan bismi illahi raxmaan raxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa alliya araxmaani naxariista caamka alahaa ee naxariistiisa adduunyo cid walba gaadhsiiyey magaciisa alliya araxiimi naxariista weyn ee gaarkaa lahaa ee dadka muminiinta aakhira ku gaar yeelay ayaan magaciisa ku bilaabayaa buu sheekhu yidhi alxamdu mahad lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay mahadi rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa macnaha maaligooda ahaa caalamiinta jin iyo insi iyo malaa'ig wixii ilaahay ka soo hadhay oo dhan wixii isaga ka soo hadhay oo dhan maaligooda wa sala allahu allah ha naxariisto ha naxariis yaadi wasalamaha nabadgeliya calaa sayidinaa sayidkeenni muxammadin ee muxamed ah khaatimannebiyiina ee nebiyada khatimay ee ugu dambeeyey wa calaa aalihi aalkiisiina salaada iyo salaamtaasi ha ahaadaan wa saxbihi iyo asxaabtiisii ajmaciina dhammaantoodba oo sheekhu wuxuu ku bilaabay ilaahay magaciisaoo mahadda ah ilaahayna waa uu ku xigsiiyey salligaa rasuulka sala allahu alay slam uu ku saliyeyna waa uu ku xigsiiyeyoo hadal kasta oo la bilaabayo waxa ugu wanaagsan in ilaahay magaciisa lagu bilaabo kadibna mahaddiisa lagu xigsiiyo mar saddexaadna lagu xigsiiyo salliga rasuulka sala allahu alay slam lagu salleeyo isagiyo aalkiisiiyo asxaabtiisaba amaa bacdu buu idhi intaa dabadeed faqad qaala alqaadi wuxuu idhi qaadigii abushujaac kunyadiisu ay ahayd magaciisana la odhan jiray axmed ibnu lxusein binu axmed al alasfihaniyi ee eh, reer asfihaniyaha asfihaan ayaa loo nisbiyey ama asfihaan iyo asfihaan labadaba waa la yidhahdaa waa beled macruuf ahayd xilliyadaa hore oo iminkana ka tirsan halkan dalka eraan la yidhaahdo magaalada tahraan iyo shiraaz ayay u dhaxaysaa raximahu llahu tacaala allah u naxariistee sheekha ayaa wuxuu yidhi sa'alanii waxay weydiisteen bacdul asdiqaa'i saaxiibada barhkood waxay weydiisteen xafidahum ullahu tacaala ilaahay ha ilaaliyo ha dhowree an acmala an usannifa inaan u qoro ama aan u tasniifo ayay weydiiseen mukhtasaran kitaab la gaabiyey mukhtasar waxaadha maa qalla lafdahu wa macnaha waxa lafdigiisuna uu yar yahay macnaha faraha badanna xambaarsan ayaa mukhtasar la yidhaahdaa an acmala an usannifa inaan u dejiyo oo aan u qoro mukhtasaran kitaab la gaabiyey ayay i weydiiseen oo fil fiqhi fiqiga ka hadlaya fiqigu luq ahaan waa fahm xagga sharci ahaanna waxaa la yidhaha ama istiraaxaanna waxaa la yidhaha alcilmu bilaxkaami sharciya waa ogaan la ogaado axkaamta sharciga ah ee weliba tafsiiliyada la kala saaray almuktasabati min adilatiha ee weliba adiladeediina laga kasbaday ee lagala soo baxay oo calaa madhabi alimaami shaaficiyi imaamu shaafici madhabkiisana ku sugan calaa madhabi alimaam bimacnaa axkaamtii uu ku tegey iyo masalooyinkii uu qabay imaamu shaafici calaa madhabi alimaami mukhtasarkaasoo ku soconaya ama waafaqsan calaa madhabi alimaami imaamkii siduu ku tegey ee axkaamtiisu ay ahayd ashaaficiy ee shaafici loo nisbeeyey shaaficina loo nisbaynayaana waa awowgiisa afraad ayaa loo nisbeeyaa magaciisana moxamed ibnu idriis ayaa la raxmat ullaahi tacaala calayhi ilaahay naxariistiisu guudkiisa atiiwa ridwaanuhu raali noqoshadiisuye fii gaayati likhtisaari kaasoo fii gaayati likhtisaari gaabin halkii ugu dambaysay ku sugan iyo wa nihaayati liijaazi koobid gebagabadeedii ama halkii gunteedu ay ahayd markaa labadan erey haaya iyo nihaaya waa isku macno ikhtisaar iyo iijaazna ayna waa isku macno wax aynkaasu ay ku kala duwan yihiin ma jirto fii gaayati alikhtisaari gaabin halkii ugu dambaysay ku sugan wa lijaazi iyo koobid halkii ugu dambaysay waxay weydiisteen buu leeyay mukhtasar noocaas ah in aan u dejiyo aan u sanifo liyaqruba si uu ugu dhowaado waxay mukhtasarkaa iga codseen liyaqruba si uu ugu dhowaado cala almutacallimi qofka waxbaranaya darsuhu akhrisashadiisu wayashala waliyashala iyo siduu ugu fududaado cala almubtadi'i ka mubtadigee hadda bilowday xifduhu korka qabashadiisu si ay ugu sahlanaato ayay iga codsadeen inaan aada u gaabiyo oo aan ula soo ururiyo liyaqruba si ugu dhowaado cala almutacallimi ka mutacallimka ahee wax baranaya darsuhu darsintiisu wayashala cala almubtadi'i kan mubtadigee hadda bilowdayna ugu fududaado xifduhu korka wa an ugira wasaalanii waxaa kalay weydiiseen an ugira inaan badiyo fiihi dhexdiisa min ataqsiimaati qaybayaalaha inaan badiyo ayay weydiisteen inaan qaybo badan uga dhigo oo aan u qaybqaybiyo aanan dabadoona isugu qabanin iyo wa xasri lkhisaali xaaladaha inaan koobo khisaal bimacnaa xaaladii kasteen sheegayaba inaan koobo haddaan sunnayaal sheegayo inaan kooboon tiro ku koobo haddaan waajibaad sheegayo inaan tiro ku sheego masalan iminka weysada oo kale markuu sunnayaasheeda inooga hadlayo wuxuuna odhan doonaa waa toban sunnayaasha weysadu ayagoonay tobankaa ku koobnayn ayuu haddana codsigaa daraaddeed ayuu wax walu sheegayaba waa shan waa toddoba waa toban sidaas ayuu odhan doonaa wa xasri lkhisaali iyo xaaladaha aan sheegi doono khisaal waa xaaladaha kuwa waajibka kuwa sunnayaasha ah koobideeda fa ajabtuhu waan jawaabay waan waan ajiibay buu markaa leeyahay ilaa daalika kaa ah su-aasha ay saaxiibada qaarkoodii weydiiyeen waan ajiibay aaliban anigoo doonaya lithawaabi abaalmarin anigoo ilaahay kaga doonaya maxaa yeelay dee ilaa yowmana haada way naga akrinayne cid wal oo maqashaana ama wax ka maqasha ama wax ka akhrisataana dee waa u ducaynaysaa sheekhu wuxuu dhintay shan boqol iyo saddex iyo sagaashankii hijiriyada ilaa yowmana haadaana way nagaa hayna markaa waxaan u ajiibay buu leeyahay ee aan kitaabkan aan u qoray daaliban lihawaab anigoo ilahay abaalmarin kaga doonaya raagiban ilallaahi subxaanahu wa tacaala ilaahayna weliba ka baryaya ama ka rajaynaya subxaanahu wa tacaala fi tawfiiqi inuu iwaafajiyo lisawaabi sida sawaabkaa inuu iwaafajiyo innahu isagoo ilaahay calaa maa yashaau wuxuu doono qadiirun mid kale weeye wa bicibaadihi addoommadiisana latiifun mid u dhimriyo weeye oo u samafala khabiirun oo xogogaalna u ah xaaladahooda iyo arrimahooda intaasi waxaa la yidhahaa gogol ama muqadama la yidhaha waa hordhac ka hadlaysa kitaabka ama gogol ayaa la yidhaahdaa wuxuu inoo galay markaa haddaba lubigii ama asalkii kitaabka ayuu inoo galay kitaabu dahaarati dahaaradii ayuu inoogu soo horraysiiyey dahaara markaa waxaa la yidhaahdaa luqada carbeed marka dahaaro laga hadlayo annadaafa ayaa la yidhaahdaa dahaara waa nadaafad wuu isdaahiriyey macnaheedu wuu isnadiifiyey weeye sharci ahaan marka laga hadlayana waxaa la yidhaahdaa alkhuluus min aladnaas iyadoo qofku uu iska saafeeyo ama uu ka fakado wixii wasakhayaalka ahaa ama waxyaalaha wasakhayaalkii wax xisiyahoo la arkayo ha ahaadaan sida nijaasooyinkii ama ha ahaadaan wax macnawiya oo aan la arkayn sida ceebihii xumaaye xantii iyo xasadkii iyo kibirkii iyo islayaabkii iyo waxyaalihii noocaas ahaa marka hadda laakiin wuxuu uga jeedaa tahaarada taas bimacnaa iska nadiifintii iyo iska saafigarayntii nijaasooyinka iyo quranyaalka xisigaah dahaaradiina waxa asal u ah oo lagu dahaaro qaadanaya waxa weeye waa biyihii markaa biyihii ayuu bal inta qaybood ay u qaybsamayaan iyo doorsoonka ku yimaada ayuu halkan noo gelaya anwaacu lmiyaah noocyaalkii biyaha almiyaahu biyayowga allatii kuwaas yajuzu uu bannaan yahay atadhiru bihaa in lagu daharo qaataa sabcu miyaahin waa toddoba biyayow maa u samaa'i biyaha samada wa maa ulbaxri iyo biyaha badda wa maau nahri iyo biyaha webiga wa maaulbi'ri biyaha ceelka wa maaulcayni biyaha isha wa maau thalji wa maaulbard iyo biyaha labadaa biyow ee barafkaa waxaa sheekuu yidhi biyeewga ay bannaan tahay in lagu dahaaro qaataa waa toddoba biyeyow kow waxaa ka amaau sama waa biyaha samada ka yimi waxaa yeelay alla ayaa wuxu uhi wayunazilu calaykum min asamaa'i maan liyutahirakum bih alla wuxuu soo dejinayaa guudkiina samada xaggeeda biyo ayuu idinkaga soo dejinaya suu idinku daahiriyo daraaddeed marka waa biyaha samada ka yimaada wa maa'ulbaxri iyo biyaha badda biyaha midhixda ah ee madow maxaa yeelay nin ayaa rasuulka sala allahu alay waslam weydiiye oo wuxuu yidhi rasuul allow waxaanu nahay dad badmareena ayaanu nahay inaa narkabu lbaxra wanaxmilu macana alqaliila min almaa badmareen baanu nahay biyo yarna waanu qaadanaa buu yidhi oo kale markaa fa in tawada'naa bihi biyahaa yaree macaaneenu sidanay haddaanu ku weysaysanno waanu harraadaynaa ee intaanu biyahaa yaree macaaneenu sidanno aanu u qaadanna aanu isticmaalno cabbitaanuun afanatawada bimaa'i ilbaxri biyahaa badda ma ku weysaysanaayo intan yaree macaaneenu sidno ma iska cabnaa dabeed rasuulku sal alla alay slm wuxu uhi huwa ahahuuru maa'uhu alxillu maytatuhu isagoo badda ka hadlaya wuxuu waxa weeyaan kay biyihiisuna daahirka yihiin wixii maydahi ku dhex jiraana uu xalaal yahay weeye baddii ayuu markaa rasuulku xugun caama ka bixiyey wuxuu idhi biyihiisuna waa daahir wixii xayawaanaadkiisaa ku dhex jiraana ee maydihina isna waa xalaal waa xadiis asxaabu sunan ay wariyeen wamaa u nahri iyo biyaha webiyaalka webiyaalka waaweynee sidaa niil iyo furaat iyo kuwa aynu maqallo iyo webiyaasheennan masalan dee meesha hagaagsan ka imanaya dhulkan aynu naqaano waa kuwa culimmadu way ku ijmaacsan yihiin kuwaana biyaha webiyaasha in iyagana lagu weysiisanayo waa maa ulbiiri ka kalena waxa weeyaan biyaha ceelasha biyaha ceelka isaguna waa biyo daahir oo lagu weysiisanayo in almaa tuhuruun laa yunajisuhu shay-un wuxuu rasuulku yidhi biyuhu waa daahiro waxba ma nijaaseeyaan waxa la weydiiyey ceel bi'ru budaaca la odhan jiray ayaa rasuulka la weydiiyey markaasuu jawaabtaa bixiyey ceel waxyaalaha qashinka iyo wixii baktiyiya lagu tuuro ayuu ahaa isagoo maca daalik waxaa lagu tuuraya ayaa rasuulku wuxuu yidhi biyuhu waa daahiro waxba ma nijaaseeyaan waa maaulcayni waa biyaha isha ama dhul ka soo baxaya ama buur ka soo baxaya na waa maaulcayn maau thalaj wa maau lberad waa biyaha iyaguna barafka ah haddaba farqiga u dhexeeya maau thalaj iyo maau lberad dhowr arrimood ayay ku sheegaan culimmada qaarkood waxay yidhahdeen horta biyahani waa biyo isla barafahoo intay samada ka yimaadaan wada fadhiisanaya e eh. eh, thalajkuna wuu ka yar midharoon yahay baradkuna wuu ka yar midho yar yahay bay yidhahdeen culimmada qaarkoodna waxay yidhaheen maau thalaj waa biyaha marka hore samada iyagoo biyo-a ka yimaada dabeedna dhulka marka ay ku soo dhacaan ayay fadhiistaan qabowga daraaddii yaalaana bilaadda aadka u qabow sida shaam iyo ayuunbaa laga helaa bay yidhaahdeen maulberedna waa biyahaa samada iyagoo fadhiyay ka imanayaan oo sida milixdoo kale ah dabeedna dhulka marka ay ku dhacaan ayay dabeedna dhalaalayaan maka iyobaa sidaasi biyaha noocaasina laga helaa bay yidhahdeen amaba lagu arkaa culimada qaarkoodna si aynu sheegayna waxay yidhahdeen waa isku mid oo way wada marun bay xagga ka wada yimaadaan waa is xaaladune thalajka ayaa ka yar roon roon wuu ka yara yaryar yahay ayay dhadeen labadaasay ku kala farqiyeen uma almiyaahu haddaba miyowgi biyowgi calaa arbacati aqsaam afar qaybood ayay biyowgi u qaybsamayaan haddana daahirun mutahirun hayru makruuhin isticmaaluhu daahirun biyo daahir ah mutahirun waxna daahirinaya غayru makruhin isticmaaluhu isticmaalkiisana aan la karaahiyeysan wa huwa almaau lmuطlaq waa biyaha la sii daayey ee biyo un la yidhi waxau sheekhu yidhi biyihii saddex afar qaybood ayay u qaybsamayaan biyo daahir ah oo naf ahaantooda u daahir ah mudahirun wax kalena daahirinaya markaa daahir waxaa macaa looga jeedaa naf ahaantooday u wax kalena way daahirinayaanoo jidh waa loogu dahaaro qaadan karaa maryo nijaasoobay waa lagu daahirin karaa waa mutahir hayru makruuhin isticmaaluhu isticmaalkiisana lama kuhanin oo lama karaahiyaysto ee waa biyo caadi ahaan loo isticmaalayo biyahaasi wuxuuna yidhi sheekh wa huwa almaau lmutlaq waa biyaha la sii daayey ee biyo un la yidhi mutlaq macnaha la idlaaqay ee biyo un lagu magacaabay ee aan wax kale lagu xidhin ama aan lagu dabrin masalan maa-ulmudla waa biyaha biyo un la yidhi biyaha haddaba wax lagu xidhay ee sifo kale lagu xidhay ama idaafo ama wax kaloo loo lagu sifeeyey ama wax loo idaafeeyey lagu xidhay ayaa iyagu meesha ka baxaya haddaba waxay yidhahdeen qaydkaa lafdiisa ayay laba kala qaadeen qayd munfaga oo ka fakanaya iyo qayd laazima bay u kala qaadeen macnaha qayd waxa weeye qayd ka fakanaya oo xilli yar ayuunbuu ku xidhan yahay uun masalan iminka maaulbiri iyo maaulcayni biyihii isha iminka waxay u idaafaysan yihiin il iyo ceel bay u idaafaysan yihiin intaa ay ceelka ku jiraan ama isha ay ka soconayaan unbaa la odhanaya waa maaulcayn ama waa maaulbiri la odhanaya marse haddii laga qaado waa biyo unbaa la odhanaya ee ma soo raacaysa ishii iyo ceelki ma soo raacayo markaa qaydkaa munfaga ah ee ka hadhaya waxba ma yeelo dhaydka laasimka en marnaba ka hadhaynin maaulward iminka oo kale maaulward wardigaasi kama hadhayo kuwaasoo kale ayaa la diidan yahay biyaha wax kale inta biyo layidhi wax kaleon ka hadhaynin la raaciyey markaa biyaha wax daahirka waxna daahirinaya aan lana karayaysan isticmaalkoodu waa biyaha la yidhi biyo uun en wax kale lagu xidhin wa daahirun muahirun makruuhun isticmaaluhu wahuwa almaa lmushamas wuxuu idhi sheekhu qaybta labaad waa biyo daahir ah waxna way daahirinayaan laakiin waxaa la yar kohday uun isticmaalkiisa in la isticmaalo ayuunbaa la yar nacay waxaana weeye huwa almaa lmushamas waa biyaha cadceedda lagu kulayliyey ayaa iyaga isticmaalkooda la karaahiyeystay iyaga oo daahirna ah waxna daahirinaya haddaba shuruudo dhowra ayay u xidhaan marka ay biyahaasi makruuh noqonayaan kow waxaa ka mida horta in jidh loo isticmaalayo jid in loo isticmaalayo ee aan haddii marya iyo wax kale loo isticmaalayo iyada karaahiye noqon mayso haaniyan waa inay biyahaasi ku jiraan ama lagu kulayliya weel jaandi ah weel jaandi ah waa in lagu kulayliyaa haalian waa in ay bilaad kulul ay tahay bilaad kulul waa inay tahay ee meel markaasun yar kullaatay waa inaanay noqone waa inay meel asal ahaan kulayl u leh waa inay tahay marka haddaba arrimahaa la helo ee weelkaa jaandiga ay ku jiraan ee jid ahaanna loo isticmaalayo ayaa la karaahiyeystay bay yidhaahdeen haddaba maxay tahay cillada karaahiyadu cilladan loo karaahiystay maxay tahay culimmada qaarkood waxay leeyihiin karaahiyadu waa karaahiye sharciya karahiye sharciga weeyaanoo axaadiis baa ku soo aroortay inaan biyaha noocaas ah lagu weysaysanin culimada qaarkoodna waxay leeyihin mee karaahiyadu sharci maahae bimacnaa waa min jaanibi ib waxa weeyaan xagga dhakhtarnimada oo masalan weelkaa jaandiga ah marka biyaha milicda lagu dhigo waxbaa ka soo kaca wax calowa ah ayaa zuhuma ayaa ka soo kacda dabeedna wixii ka soo kacay ee weelka cadceedda iyo biyaha isku jiray ay isla soo kiciyeen ayaa marka jidhkii la mariyo ayaa wuxuu daboolayaa masaamta iyo meelaha jidhku uu ka neefsado ayay daboolaysaa dabeetana baras ayaa ka dhalata oo ka timaada sidaas ayuunbaa xagga dibiga ahaanumbaa loo karaahiysamaya xagga sharci ahaan wax karaahiye ah ma aha bay yidhahdeen xadiidkaas ku soo aroorayna inuu daciif yahay ayay isku waafaqeen wa daahirun qaybta saddexaadna waxa weeye biyo daahira hayru muطahirin oon waxba daahirinaynin wa huwa almaau lmustacmal waa biyaha la isticmaalay waalmutagayiru iyo kuwa ku doorsoomay bimaa shay khaaladahu dheehay oo min adaahiraati waxyaala daahirka ahaaya wuxuu sheekhu yidhi qaybka saddexaad ee biyuhu waxa weeye biyo daahir ah laakiin aan waxba daahirinaynin biyuhu waa daahir naf ahaantooda waa u daahir laakiin dahaare kuma gelayaan oo kuna weyse qaadan maysid jinaabana kaga maydhan maysid mara nijaasowdayna ku daahirin maysid laakiin nafahantoodun bay u daahir yihiin waa maxay wahuwa almaau lmustacmal waa biyaha la isticmaalay biyo la isticmaalay oo masalan weysadaadii oo kalea tashti u dhigtay ama maydhashadaadii oo kalea jinaabada ka maydhaysaa tashti u dhigtay biyahaas ayaa la yidhahdaa mustacmal marka waxay leeyihiin shaaficiyadu ama madhabka shaafici waxa weeye biyahaas inay nafahantooda u daahir yihiin marka ay nafahantooda u daahirka yihiinna waxa weeye marka aanay isbedelin ayay yidhahdeen ama aanu wasankoodii kordhin intii ay ahaayeen markii hore haddaanay ka kordhin ama aanay isbedelin biyihii waa daahir nafahantooda waxbase ma daahirinayaan marka waa biyaha la isticmaalay weeye een isna bedelin aan kordhinna laakiin waxay u badan yihiin culimmada intooda kale inaan biyaha noocaasi ay daahir mutahire ay yihiin oo wax mutahirnimada ka saara aan lahaynin waxaanay wax daliilo xoog badanna uma hayaanoo keliya waxay tilmaamaanuun yacnii rasuulka iyo saxaabadiisa iyagoo safara iyo taraagyo dheer marayay oo u baahnaa biyaha ayaa markay weysaysanayaan aanay biyaha tashtiiyo u dhigan jirin oonay ku ururin jirin waxaanay u ururin waayeen bay leeyihiin waxay ogaayeen inaanay mar labaad dahaaro gelaynin yani waad arkaysaa daliilkaa tacasubka faraha badan uu ku jiro ayaa ugu weyn waxyaala ay u daliishadaan culimada intooda badanna waxay qabaan inaanu waxba yeelaynin oo daahir noqonayo marka waa laba qaybood walmutagayiru bimaa khaalatahu min adaahiraat iyo mid ku doorsoomay walmutagayiru iyo ka ku doorsoomay bimaa khaaladahu wax dheehay oo min adaahiraati daahir ah waxyaalo kaloo daahiraan dheehay oo ku darsamay masalan waa maxay dee waxa qoosh baa ku darsamay saabuun baa ku darsantay markaa biyihii way isbedeleen magacii wuu ka tegey biyonimadii waa qooshiyo baa la odhanaya waa maraqiyo wax kalea lagu sheegayaa mar haddii uu magacii ka tegey magacii biyonimo hadduu ka tegey naf ahaantooda waa u daahir oo dee haddaad qooshkii iska laacdo cidi kuguma haysato oo bimacnaa waa daahir weeye laakiin dahaarun baanay ku gelaynin weeye marka waa labadaa qaybood wa maau najis qaybka afraadna waa biyo nijaas ah biyaha nijaastaabuu laba u kala qaadayaayana wa huwa aladii ka weeye xallad fiihi najaasatun ay ku dhacday wahuwa duuna alqulatayn isagoo laba jelxadood ka yar aw ama kaana qulatayn laba jelxadood buu ahaadee fatahayara wuu doorsoomay walqulataanana khamsu mi'ati ridlin waa shan boqol oo rodol bilbaqdaadiya oo rodolka baqdaad taqriiban ugu dhowaan fil asaxi qowlka asaxa haddaynu qabanno waxau sheekhu leeyahay qaybka afraad ee biyuhu ay leeyihiin waa biyo nijaas ah biyo nijaasoobay weeye markaa biyaha nijaasoobayna waa laba qaybood buuhi waa biyo ay nijaasi ku dhacday isagoo laba jalxadood ka yar laba jalxadood isagoo ka yar hadday nijaasa ku dhacdo ha dooriso ama yay doorina madhabka shaafici waxa weeye biyahaas inay nijaasoobeen ama wuxuu ahaa ow kaana qullatayn ama laba jalxadood wuu ahaaye fataqayara wuu doorsoomay marka hore wuxuu yidhi waa biyo ay nijaas ku dhacdo laba jalxadood ka yar ama laba jalxadood buu ahaaye wuu doorsoomay kaasina waa nijaas labadaa biyooba nijaas bay noqonayaan marka iyaga madhabka shaafici waa sidaa haddii ay laba jalxadood biyuhu ka yar yihiin nijaaso hadday ku dhacda ama ha doorisa ama yaanay doorin waa nijaasobayen bimujarad mulaaqaad bay isku bedelaan ayay ku nijaasoobaan bay yidhahen hadday laba jalxadood yihiin oo isbedelaanna way nijaasoobaan culimada badiyooda iyo qayb shaaficiyada ka midina waxay dooranayaan midaarku inuu yahay biyaha isbedelkooda uun oo aan cibro aanay lahayn badidan iyo yaraantay bakeeri ha ahaadaan ama foosta ha ahaadaan waxaa la fiirinaya waa isbedelka uun nijaastaa ku dhacday biyihi hadday isla bedelaanna waa nijaas haddii ay isla bedeli waayaanna ma nijaasubina biyihii daahir weeye markaa walqullataan qulladu waa jara ayaa la jalxadda walqullataan hamsu miyata radlin bilbaqdaadiyi waa shan boqol oo rodol oo rodolka weliba baqdaad ah taqriiban ugu dhowaan hadday rodol iyo ay mid iyo waxaasi dhinmaan waxba dhibaato mare markaa hadda waxaa masalan lagu tilmaamaa inay yihiin laba boqol iyo lix iyo toban litir laba boqol iyo lix iyo toban litir ayaa lagu tilmaamo waa foosta iyo wax yar weeyaan taqriiban marka ugu dhowaan taqriibkan ayaa marna xagga ziyaadada ayuu galaa marna xagga nuqsaanta iminka taqriiban marka lagu leeyahay ugu dhowaan haddii ay ka dhinmaan shantaa boqolee rodol har rodol hadduu ka dhinmo waxba dhibaato ma ama rodol iyo bari hadday ka dhinmaan mararka qaarkoodna taqriib ziyaada u noqdaayo xagga ziyaadada ayuu ka galaa iminka marka la leeyahay masalan wiinoo iman doonaa xagga labada qof ee isku xidhanaya saddex boqoloo tallaabo saddex boqoloo dhudhun waa inay u dhaxaysaa taqriiban bay yidhahdaan mid iyo laba hadday ku darsanto markaana waxba male weeye fi lasaxi asaxaana bimacnaa wuxuu jeedaa khilaaf baa ku jira e waa haddaynu ku soconno qawlka asaxa haddaynu ku soconno weeye ee sixada badan markaa qowl kale ayaa ka soo hor jeedaa oo labadaba uu ku jiraa inay shan boqoloo rodol tahay iyo inay taqriiban tahay buu labadaba asax uu noqonayaa oo halkaa uu leeyahay khamsa miyata ridlina wuu ka badinayaa xaggan taqriibantana wuxuu leey waa taxdiidan muqaabilku waa inaanay waxba ka dhinaanin faslun fii bayaani maa yadhuru bidibaaqi wixii magdinta ku daahiroobayey ayuu halkan inooga hadlayaa wuxuu sheekhu uhi wajuluudulmaytati maytada iyo waxaa baktigaa haraggiisu tadhuru waxay ku daahirowdaa bidibaaqi magdin ilaa jildal kelbi haragga ayga iyo walkhinziiri doofaarka iyo wamaa tawallada minhumaa wixii labadooda ka dhex dhashay oo ama min axadiba midkood ka dhashay mooyaane wa cadmulmaytati maytada neefkaa baktiya lafdiisa wa shacaruhaa iyo timaheedu najisun najisun waa nijaas ila alaadamiya aadamiga mooyaane waxau sheekhu leeyahay haragga baktiga ama neefkii la cunayey ha ahaato ama kayrkeed ha ahaatee haragga neefkaa dhintay ee maytada tadhuru duhuuru bidibaaqi magdin bay ku daahilooda haddii la magdiyo oo shay kulul lagaga saaro dhogortii iyo waxaa la yaaliyixii fudulaadkii hilibkii iyo wixii sidaa dheeraadkaas ku ahaa laga saaro wuu daahiroobaya daahir buu noqonayaa oo neefkii baktigaa rasuulku sala lla alay wuxuu arkay neef baktiyey oo la jiidayo markaasuu yidhi maxay ahaydoo waa neefkaa baktiyey jiidayno wuxuu yidhi ooma haraggeeda ku intifaacdaanoo haraggeeda aa magdisataan oo haraggeeda kala baxdaan taduru bidibaaqi magdin ayay ku daahirowdaa ilaa jilda alkelbi walkhanziir haragga ayga iyo haragga doofaarka mooyaane labadaa harag ayaan ayagu magdin ku daahiroobin haragga ayga iyo haragga doofaarka iyo wamaa tawallada minhumaa labadood waxay iska dhaleen ay iyo doofaar waxay iska dhaleen ow min axadihimaa ama midkood xayawaan kale ka dhalay ayri ka dhalay oo kale ama doofaar xayawaan kale ka dhalay ayagu haddii haraggooda la magdiyo ma daahiroobaan maxaa yeelay waxay leeyihiin noloshii ayay nijaas ku ahaayeen intii ay noolaayeen bay nijaasku ahaayeen magdintana waxay daahiraysaa harag geerida iyo dhimashadan iyo baktigan ku nijaasoobay marka bacmaaba ayga iyo doofaarkan iyo wixii kasii dhashay ay noloshiiba nijaaso ku ahaayeen magdintu ma daahirinayso ee magdintu waxay daahirisaa keliya wax geeridaas iyo dhimashadaasun ku nijaasoobay wacadmulmaytati wuxuu ihi sheekhu maytada haraggeeda lafdeeda wa shacaruhaa iyo timaheedu neefkii baktiyey timihiisii iyo lafihiisii najisun waa nijaas maxaa yeelay maytada ayuunbay dee qaybaheedii ka tirsan yihiin maytadun waa nijaas xurrimat calaykum lmayta nijaas ayay noqonayaan ila alaadamiya aadamiga mooyaane aadamiga ayaan maytadiisu isaga nijaas aanay ahayn maxaa yeelay alla ayaa wuxu uhi walaqad karramnaa bani aadama bani aadamka waan karaamaynay oo waan sharrifnay o waan maamuusnay waxaa kaloo rasuulku sal ly slm yihi ina almu'mina laa yanjusu xayan walaa mayitan mu'minku ma nijaasoobo markuu nool yahay iyo markuu dhintay toona ma nijaasooba ayuu yidhi faslun fi isticmaali lawaani weeliyaalka isticmaalkooda ayuu halkan inooga hadlayaa walaa yajuusu ma bannaana isticmaalu awaani dahabi weelka dahabka in la isticmaalo walfida iyo weelka fidada in la isticmaalo ma bannaana wayajuusu waxbana isticmaalu hayrihimaa hayrkood in la isticmaalo min alawaani weeliyaalka ah macnaha imika waxyaalahan uu ka hadlayo ee hadday weel tahay iyo hadday biyo tahay iyo waa waxyaalihii dahaaradu ay ku xidhnayd weeye oo dahaaradaa waxaa la yidhahdaa afar saddex shay bay leedahay maqaasid iyo wasaa'il iyo wasaa'il wasaa'il maqaasidu dahaara haddii lagu dhaha waxyaalaha dahaarada looga qasiyaa waxa weeye waysada iyo maydhashada iyo gabagabaysiga iyo isaalatu najaasa afartaa waxaa la yidhaha maqaasidu dahaara waa alwuduu walgusl watayamum waisaalatu najaasa waxaa la yidhaha maqaasidu dahaara maxaa maqaasidiha haddaba lagu gaadhaya wasaa'il baa jirta wasaaishaasina waa afar waxaa lagu gaadhaya waa biyaha iyo camuudda iyo xajarulistinjaa dhagaxa lagu sijaysanayo wadaabiq iyo waxaan lagu magdinayo shaygan wax lagu magdinayo afartaana waxaa la yidhahdaa wasaa'il ahaara labana waxaa la yidhaha wasaa'il lwasaa'il wasaa'ishaasa iyagana lagu sii gaadhayo alinaa weelkana ka mida aynu marayna imika wayo bihii wasaa'il maahaye dee biyihiina weelbay iyaguna usii baahan yihiin iyo ijtihaadka haddii ay masalan iskaga kaa qaldamaan biyayowgi biyihii daahirkaa iyo biyo kale hadday iskaga kaa qaldamaan ijtihaad baa lagu sameeyo waa lagu dadaalaa ijtihaadkaasina wasayl wasaylku ka mid yahay marka wuxuu uhi sheekhu walaa yajuusu isticmaalu awaani dahabi walfida ma bannaano in la isticmaalo weel dahab iyo weel fido dahab iyo fido in weelkoo weel laga dhigto loo isticmaalaa ma banaana xaydi rasuulku sal l lay slm laa tashrabu fii aaniyati dahabi walfida weelka fidada iyo dahabka waxa ku cunina waxa ku cabbina walaa taakuluu fii saxaafihima xeedhyahoodana ha ku cunina hana ku cabbina macnaa uga isticmaalaadkii kaloo dhamminaa cunid iyo cabbid ayuunbaa la sheegay oo dee isticmaalka wajiyaalkiisay ugu badnaayeen laakiin isticmaalaadkii kalena waa la mid in saacadaad ka dhigata iyo inaad qalin ka dhigata iyo inaad weyse ka dhigata iyo inaad wax kale ka dhigata toona lama ogola waxyaalaha loo diidayna waxaa ka mid a dee kibir ayaa horta waa ariiqi lilkibri oo qofkii dee waxaa sameynaya waa qof kibirsan aaniyan waxaa kaloo ku jira inkisaaru quluubi alfuqaraa dad qadadii bala oo baktiyaya oo dawarsanaya markay arkaan mid weysadiisiba ay tahay dahab ama fido ay tahay dee waxaa laga yaabaa in qalbigoodiiba uu wax noqdo oo dabeedna halkaa wax kaal ku dhacdaa dhici karto wayejuusu waxa bannaan isticmaalu hayrihima min alawaani waxyaalihii kale weelka ahaa in la isticmaalo hadduu qori ka samaysan yahay hadduu naxaas ka samaysan yahay hadduu wax kale ka samaysan yahayba in la isticmaalo ayaa iyada bannaan faslun fi siwaak cadayashadiibuu halkana sheekhu nooga hadlaya wa siwaaku cadayashadu mustaxabun waa la sunneeyey fii kulli xaalin wakti kasta in la cadaydo waa la sunneeyey ilaa bacda zawaal markay cadceeddu iilata mooyaane oo lisaa'imi qofkii soomanaa u sugnaaday mooyaane wuxuu sheekhu uhi in la cadaydaa xilli kasta in la cadaydaa waa wax sunnaho wanaagsan maxaa yeele rasuulku sala alla alay slam wuxuu yidhi asiwaakum maharatun lilfam mardaatun lirabb cadayashadu afkana way daahirisaa ilaahayna way raali gelisaa sidaa daraaddeed baa xilli walba loo sunneeyey haddaba hal xaalad buu ka soo reebay ilaa bacda zawaali saa'im wuxuu idhi markay cadceeddu kala barhka ay ka iilato ee gelinka dambe ay xaggan u iilato ee duhurka ay dhaafto mooyaane oo weliba qofka sooman u sugnaatay mooyaane xilligaa waa karaahiye buu leeyahy bacdama waxaad ay xaggan u iilatay qofkuna sooman yahay inuu cadaydaa waa karaahiyo maxaa loo karaahiystay bay yidhahdeen rasuulku sala la slam wuxu uhi lakhaluufu fami saa'imi atyabu cinda allahi min riixi lmisk qofka sooman afkiisa urta ka soo baxaysa ayaa waxay ka udgoontahay ilaahay agtiisa riixulmisk yacnii cadarka ugu udgoon bay kasii udgoon tahay buu yidhi marka waxay dhaheen bacdamaaba la yidhi dee urtii afka ka soo baxaysay waa udgoon tahay waxay keenaysaa in laynaga doonay inayn daysano iyo inaynu suulina inay karaahiya tahay laakiin sidaa culimmada shaaficiyada barkood ayaa qabaday nawaawi oo kale oo ka mida ah shaaficiyadoo yaalaana xagga daliilka u xoog badani waxa uu isagu doortay inaanay karaahiye ahayn oo xagga daliilka ayuu yidhi daliil xoog badan ayaan loo haynin taasina waa arrin iska fog buurisaa daraaddee karaahiye maaha waxaa way hazwadku ama siyaaku saa'imin bacda zawaal fakhtiira lam yukrah wayaxrumu lwisaal qof kastoo mancadayshadiisu lama karaahaysan buuri bacda zawaalka oo nawowi ayaa sidaa yidhi oo shaaficiyada ka mid a kollaybana yacni waa wax loo baahan yahay xilli walba in la caday haddaba baa halkan wahuwa fii alaaati mawaadica ashaddu istixbaaban saddex meelood ayay sunanimadiisu sii adag tahay buuri wahuwa fii alaaati mawaadica saddex meelood ayuu ashadu adag ashadu istixbaaban sunanimadka cadaygu saddex meelood buu aada usii adag yahay buuhi cinda tagayuri اlfami markuu afku isbedelo min azmin amus uu isku bedelo alazm waxaa la yidhaha lababa waa lagu magaa azmi aamusna waa la yidhi cunta iska dayntana waa la yidhi waayo qofku hadduu aamusnaadana afkiis wuu isbedelaa hadduu wax cuni waayana afkiis wuu isbedelaa wa gayrihi iyo wax kale hadduu isku bedelo waxyaabaha kale caanka beriga aha waxaa ka mid a ah basasha iyo toonta ayaa ka mid ah waxaa markaa iminka usii kararay dee sigaarkan iyo waxaan iminka dadka lagu ibtileeyey ayaa iyaguna usii kararay oo kaba sii daran markaa afku markuu waxyaalaha isku bedelo in la cadaydo aad bay sunanimadeedu u adag ama gelin dambaat ama gelin horaat ama ha soomanaado ama yuu soomanaan markaa dadku dee waa inay ogaadaan adiyo goraale waxaa dhacday masalan markay masaajidihii meelaha isugu nimaado bishaa soomka oo kale in dadka urta afkooda ay iswada bedesho waxaana keenayaa cadeela-aanta xataa culimmadan le waa karaahiya dee waxba yeeli maya haddaad imakadaa cadayato cadeeyato waxaa lagu xusamkaagii xataa qolada tidhi waa karaahiya yeelayaa ma jirto yaala innagu haddaynu xilliyadan oo kale qof cadayanaya aynu aragno waxaa laga yaabaa inaynu u qaadanno inaanu soomanayn marka hadduu afku isbedelo waa inuu qofku cadaydaa ee markanay leeyihiin waa karaahiya gelinka dambe waa markaaanu qofka afku isbedelin hadduu isbedeleen waa la cadaynaya si aynu tilmaannayna ama adiladu ay u badan tahay caamkaana waa in la cadaeya gelin dambe iyo gelin horeba qofku amaa soomanaada miyuu soomanaan wa cinda alistayqaadi min anoom iyo markuu qofku hurdo ka soo kaco markuu qofku hurdo ka soo kacana inuu cadaydo ayaa iyana aad u adag sunanimadeedu maxaa yeele xadiis bukhaari iyo muslim ayaa wuxuu ahaa kaana rasuululahi sala la alay slam idaa qaama min alleyli yashuusu faahu bisiwaak markuu habeenkii rasuulku hurdada ka soo kaco waxa uu ugu horreeyuu qabtaa cadayga ayuu soo qaadan jire oo dabeetana afka ayuu marmarin jiray wa cinda alqiyaami lisalaa iyo marka qofku uu salaada u kacayo inuu ayana aad iyo laxaad baa loo adkeeyey sunanimadeeda maxaa yidhi rasuulku sala la alay slm wuxu uhi lowlaa ana shuqa calaa ummatii haddaanan ummaddayda ku dhibaynin oo aanay ummaddayda dhib ku noqonaynin la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa waxaan fari lahaa inay cadaydaan salaad kasta markay tukanayaan inay cadaydaan baan ku waajibin lahaa buuri haddaanan ka inay dhib ku noqoto dhibtaa daraaddeed ayuu waajibkii inaga daayay laakiin sunanimadiisii dee waa laynooga doonay xilli walba faslun fii furuudi lwuduu'i wa sunanihi fasalkan wuxuu kaga hadlayaa waysada faralyaalkeeda wa furuudulwuduu'i waysada faralyaalkiisu sittatun waa lix sitatu ashyaa waa lix shay anniyatu ka ugu horreeya waa niyo inuu qofku niyeeyo cinda gasli lwajhi marka uu wejiga maydhayo waa inuu niyeeyaa maxaa yeelay alle rasuulka ayaa wuxu uhi innama alacmaalu binniyaat camaliyaalku waxay ku hirgalaan ama ku ansaxaan waa niyooyin qofku waa inuu niyeeyaa inuu weysaysanayo cinda gasli lwajhi markuu wejiga maydhayo ayuu niyeynayaa markaa niyadiina maadaama qofku waxaa la yidhaha niyada qasdu shayin muqtarinan bificli safiinu wuxuu uhi waa shay loo qastiyo ood falkiisana la xidhiidhiso haddii aad biyihii soo qaadato oo aad halkaas soo dhigatood isticmaasho adoo weyse u jeeda taasay noqonaysaa niyadu macnaa talafud iyo hadal uun wax ku xidhan maaha iyaan loo fahmin kadalik soomka oo kale waxaa dhici karta in la arka dadka qaarkood oo yidhaha maalintii ma soomani maxaa dhacay waana niyeynin oo sanad u niyeyn dee xalay baana nawaytu sooma qadam odhanin ama wadaadkiina tukiyey baa noo xidhin oo nawaytu sooma qadam odhanin yani maaha taa mar haddaad soo kacdo oo aad suxuurato adoo soom u jeeda niyadu waa taa waa ficilka qasadkaa iyo ficilka aad israacisay ayaa niyo la yidhaahdaa wa qaslulwajhi waa wejiga oo la maydho ka labaadna wejiga maydhidiisuu noqonaya wejiga xadgiisuna waa timo caada ahaan halkay ka baxaan iyo halkaa ilaa lafgareed macnaha caad ahaan halkay ka baxaan waxaa la leeyahay haddii dee qofka ay sunnayaasha soo galaan timihiisu dee wejiga dadka caadiga ah halkoodii unbuu ka bilaabayaa haddii uu dee odaygu yar bidaaraysay meelaha damba tagtana halkaa ka soo bilow lo odhan maayo halkii wejiga caadiga ahay ayuunbuu ka bilaabaya iyo dheg ilaa dheg balladna waa ilaa dheg ilaa dheg waa qaslulyadayni ka saddexaadna waa labada gacmood oo la maydha maca almirfaqayn maca alxusullada oo la maydha weeye ka afraadna waa masxu bacdi rasi waa madaxa barhkii oo la masaxo shaaficiyadu waxay leeyihiin madaxa barhkii oo la masaxa way ku filantah wamsaxuu biru'uusikum madaxyaalkiina masaxadaasa waxay ka dhigantahay ba'daasaa tabciidiyaa bay leeyihin barh masaxa bay ka dhigantah ama dee madaxa masaxadii dee barh haddii la masaxo madaxa u masaxay waa la odhan karaa bay yidhahen wa qaslu rijlayni iyo labada lugood oo la maydho macalkacbayni macalkuraamaha iyo labada lugood oo la maydho macalkuraamaha maxaa yeelay ilaahay baa dee aayadii qur-aankaa ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaa kuwa aliya nebi rumeeyo markaad doonto salaadda inaa u kacdaan faqsiluu wujuuhakum ilahay wuxuui wejiyaalkiina maydha waydiyakum ila almaraafiqi waxa kaloo maydhaan gacmihiinna ilaa suxullada wamsaxuu biru'uusikum madaxyaalkiinana masaxa wa arjulakum ila alkacbayn lugihiinana masaxa maca kuraamaha watartiibu calaa maa dakarnaahu sidaa aan u sheegnay in loo kala tartiibiyana waxa weeyaan ka afraad ka lixaad baan leeyahay waa faralka lixaad in sidaa aan usoo sheegnay loo kala tartiibiyo oo niyadu u horrayso wejigu ku xigo gacmaha maydhitaankooda ku xigo madaxa masixidiisu iyo lugahana loogu dambaysiiyo wa sunanuhu casharatu ashyaa haddaba sunnayaalka weysaduna waa toban shay waa waxyaalay waxasri lkhisaalkii ina soo lahaa khisaalka inaad ii koobtadiyo ayuunbay ka dhigantahy mayo way ka badan yihiin boqolaal bay ka badan yihin weysada sunnayaalkeedu ka ugu horreeya atasmiyatu waa inuu eebba magacaabo u idhahdo bismi illaahi markuu weysiisanayo qofku ina bismi illaahi wa qaslu lkafayni qabla idkhaalihima alinaa markuu bismi illaahi qofkii yidhaahdo likuli amrin dii balin laa yubda-u fiihi bismi illahi araxmaan araxiim fa huwa abtar waa mid daba go-an bale arrin kasta oo arrin weynu saaxiibahoon lagu bilaabi in magaca ilahi waa mid daba go-an laa udua liman lam yudkur isma allahi caleyh wayse uma jirto qofkaan magaca ilaahay qabaninna xadiis baa ku soo arooray xadiidaas baa laakiin xadiidkaa dambe laa wadua liman lam yudkir isma allahi calayh ayaa daciifa sidaa daraaddeed bay u yidhahdeen waa sunna culimada qaarkoodna waaba waajibiyaanba waa inuu ilahay magaciisa qofku qabsadaa wa qaslu lkafayni qabla idkhaalihim alimaa hadduu qofku weelkii uu ku weysaysanayay intaanu faraha gelinin waa inuu maydhaa gacmaha wa qaslu lkafayn qabla idkhaalihim alima weelkii uu ku weysanayay intaanu gelinin waa inuu gacmahana maydhaa naali rasuulku wuxu uhi markuu midkiin soo baraarugo yaanu gacantiisa weelkii gelin ilaa saddex jeer maydho maxaa yeelay ma oga gacantiisu meelay bariday habeenkii meelay qabatay iyo nijaasaynay taabatay ma oga walmadmadatu walistinshaaq sunnayaasha waxaa ka mid ah luqluqasho iyo sandaarsi inuu qofku luqluqdo u sandaarsado markaa in la jamciyana waa sugnaatay in la kala fasliyana waa sugnaatay oo masalan intuu mid qaado uu isu mariyo sankii afkii haddana qaado isu mariyo haddana qaado isu mariyo iyo inuu afkana mid u qaado sankana mid u qaado iyadoona waa sugan tahay rasuulka labaduba way ka sugnaadeen waxaa lihi qofka sooman isaga wuxuu iska ilaalinayaa un inuu ku xeel dheeraado rasuulku wuxuu uhi wabaaliq ku xeel dheero istinshaaqi iyo sandaarsiga ilaa an takuuna saa'iman fa haddaad sooman tahay si yar oo debecsan baad ula imanaysaa waayo haddii aad khaaaq tidhaahdo fii ifkor u tidhaahdoy kugu siibtaan biyihii muqasir baad noqonaysaa qof gabood falay dabeedna soomkaagii u buraya laakiin adoo caadi iska luqluqanaya haddii kugu siibtaan qof gabood falay lagu odhan maayo soomkii kaa jabi maayo wa masxu jamiici ra'si madaxa oo dhan oo la masaxo ayaa isaguna sunnayaasha ka mid a had iyo goor markuu madhab madaahibtu ay iskhilaafaan ee mid uu shay diido masalan waajibnimadiisa uu diido ka kalena sunno ayuunbuu idhahdaa iminka culimada kalaa qabtaa in madaxa oo dhan la wada masaxo madhabka shaaficina waxa wey in barhkii la masaxo sunnihiina waxa weeye si bal khilaafkaa looga baxo in madaxii o dhan la masaxo dee hadiga rasuulkuna wuxuu ahaa saddex arrimood baa ka sugnaaday baa layahay rasuulku marka waa xagga masaxa madaxa inuu madaxa dhammaantii wada masaxay oo intuu labadiisa faray u isku qabtay uu xaggan kaga bilaabay hore ilaa qadaadka uu gaadhsiiyey dabeetana uu soo celiyey way ka sugnaatay waxaa kaloo ka sugnaatay iyadoo madaxa wuxuu saaran yihiin cumaamad iyo ay koofiyadihi wax ugu duuban yihiin inuu ku dhammaystiray uun waxaa u saarnaa madaxa taasina way ka sugantay waxaa kaloo ka sugnaaday iyadoo masalan koofiyadii ay wax jiraan inuu madaxa barhkii masaxay dabeedna uu dhama ku dhammaystiray intii kalena laakiin waxa aan marnaba rasuulka ka sugnaan baa albatta ay culimmada qaarkood ku tilmaameen madaxii qofka oo bannaan inuu in yar un iska masaxdo ayaan rasuulka ka sugnaanin markaa sida wanaagsani waxa weeye amaha soo feedha ama feedhanin inuu dib u celiyo waad arkaysaa dadka qaarkood baa soo yar feedhay oo dabeednana intay timaa soo yar taagaan ayaba ama kala yaraa dhawrsadaan markay wejiga maydhayaano darkaysa iyaga hoostaa ka yargelgelinaya marka ama soo feeda amaa soo feelanayn waa inaad markaa sidaa intaad xaggan hore kaga bilowdo adoo labada gacmood isku haya haddana aad soo celisaa wa masxul udunayni daahirahumaa wa baainahumaa waxaa kaloo sunayaasha ka mid a ah labada dhegood in la masaxo daahirkooda iyo baainkoodaba daahirkooda iyo baatinkoodaba in la masaxo oo halkeebaa dhegaha daahirkoodiiyo halkeebaa se baatinkoodia yani baainku waa intan xaggaasaa baain layidha daahirkuna waa xaggaa dambe xaggaa dambena suulkaad ku masaxaysaa xaggana waxaad ku masaxaysaa labadaa faroodee murdisooyinka bimaain jadiidin biyo cusub ayaad weliba ku masaxaysaa bay yidhahdeen biyo cusub ayaad ku masaxaysaa oo macnaha wuxuu leeyahay biyihii madaxa ka soo hadhay un waa inaad ku masixine waa inaad biyo cusub ayagana aad u qaadaa waa sida madhabka shaaficiya culimada kale waxay qabaan in wixii madaxa ka soo hadhay in lagu masaxo wa takliilu lixyati lkafati garhkii weynaa yani waa garhkii faraha badnaa oo la takhliiliyo oo gacanta xaggaa laga soo geliyo markuu qofku weysaysanayo aanu dusha un kaga daynin wa takhliilu asaabic alyadayn warijlayn waa inuu isdhex geliyo faraha gacmaha farahooda iyo lugaha farahooda waa inuu isdhexgeliyaa takhliilu ku sameeya oo kuwii gacmahana saa isu dhexgeliyaa markuu weysaysanayo si aanay meel angeganin usoo bixin xagga lugahana waxay dhaheen wuxuu kaga bilaabayaa lugtaa midig faryaradeedaasuu kaga bilaabaya xagga hoosuu soo marinaya dabeedna taa bidix ayuu ku khatimayaa bikhinsar min khinsar ilaa khinsar macnaha faryaradaas ugu dakhliilinaya faryarada midigna uu ka bilaabaya ilaa khinsar faryarada bidixna uu ku khatimaya wa taqdiimu lyumna cala alyusra waxaa kaloo sunnayaasha ka mid a inuu midigta laga horraysiiyo bidixda oo uu gacanta midig hormaydho oo lugta midigu hormaydho wadahaaratu alaaثan alaaثan saddex saddex inuu daharo qaataana sunayaasha ayay ka mid tahay oo xubin walba u saddex jeer maro waxay u badan yihiin madaxa oo kale ayay xadiidu u badan tahay in hal mar la masaxayo oo isaga saddex laga dhigaynin inta kale laakiin saddex saddex ayaa laga dhigaya marka waa sunne haddaad hal mid ku gaabsato ama aada laba ku gaabsataana ayana mid bannaan weeye innagu waxaynu waaxid waaxidsanaa markay biyuhu inaga yaryihiin wlmuwaalaatu xidhiidhin xubnihii la xidhiidhiyo oon la kalaangejin ayaa iyana sunnayaasha ka mid a inuu qofku xidhiidhiyo oo masalan dee isku hal mar wada weysaysto waa sunna baynu nidhe maxaana iyana weysadii waxba yeelaynin masjidkan iminka aynu joogno haddaad inta hore ku maydho ood cagaha reebto oo dabeedna aad cagaha dumbuluq ku maydho adoon iyo hargeyse ka tegey oo wax ku bannaan weeye haddaanay weysadii kaasii jabin oo wax ku bannaan ama gelinka hore haddaad saacada ka hor tobanka intaad weysiisato bad aada labiiyo tobankana inta kala dhammaystirtaa wax ku banaan weeye laakiin xidhiidhinta ayaa ugu wanaagsan in weysadii mar la israaciyo la xidhiidhiyo faslun fi listinjaa waxa istinjada la yidhaahda ayuu fasl yahay <clears throat> walistinjaau istinjadu waajibun waa waajib min albawli waalqaa'idi kaadida iyo saxarada in laga istinjoodaa waa waajib maxaa yidhahe rasuulku sal alla alay slam wuxuu soo maray laba qabri ayuu soo maray markaasaa wuxuu ihi innahumaa yucadabaan labadaa qabri dadka ku jira waa la cadaabaya wamaa yucadabaani fii kabiir dembi weynna lagu cadaabi maayo bal innahu kabiir markaasaa rasuulku dembi weyn weeye ama axadumaa fakaana laa yastatiru min albawl midkood kaadida ayaanu iska beriyeeli jirin oonu iska dhowri jirin waa dadkan imanka intay suuqa istaagaanuun dabeetana intay gidaaradaasun ku qabtaan oo nayn kaga siiyaan dabeetana iska dhaqaajinaya inta isooda iska xidhaan waa kuwaa weeye kuwa rasuulku sheegaya la cadaabaya ama dee iyoon kaadidiba ka dhammaanay sijoonaya dabeetana ay ku soo dhacaysoon haddana waa malaaqar fa kaana yamshi binamiima ka kalana isku dirku yaqaano nin ummadda un ka dhex shaqeeya ayuu ha wal afdalu haddaba qofka waxa u fadli badan an yastanjiya bilaxjaari inuu dhagaxyaal ku istinjaysto uma yutbicahaa bilmaa'i dabeedna biyo u raaciyo intuu dhagaxyaal ku istinjaysto inuu haddana biyo raaciyo oo waxay dhahdeen qoladii reer qubay ilaahay ammaanay fiihi rijaalun yuxibuuna an yataطaharuu wallahu yuxibu lmuطahiriin qoladaa alla yidhi waxaa ku sugan rag jecel inay isdaahiriyaan ilaahayna kuwa isdaahiriyuu jecel yahay xadiid bazaar uu wariyey waxay dhaheen waxay israacin jireen markay lehin maxaa samaysaa labadaasaan israacina bay lakin waa sanad daciifa sidaa daraaddeed baa la tilmaamay inaanay sunna ahaan u sugnaanin labadoo la israaciya wayajuusu wax banaan yaktasira calayha alcalama inuu biyo ku gaabsado aw calaa alaaati axjaar ama saddex dhagax caadiyan adigoo qasabadii sidaa u duulayso waxa ku bannaan inaad biyo khaliya ku isjeysatay inaad dhagax khaliya ku isjeystaa way ku bannaan tahay marka biyo lawaano dhagaxa laguma isjeystay waa tahaaro sideeda u kaamila ah. calaa alaaati axjaarin saddex dhagaxoo yunqii bihinna uu ku dahiro almaxalla meeshii saddex dhagaxoo meesha ku daahiriyo inuu ku gaabsado ama biyo ku gaabsado ayaa bannaan fa idaa araada markuu doonaan iqtisaara gaabsasho calaa axadina midkood inuu ku gaabsado falmaa-u biyaha afdalu fadli badan biyaha fadli badan oo wanaagsan waayo biyuu cayntii iyo asartiiba way tirayaan lakin wuxuna waxa laga yaabaa cayntiiun inuu tiray raadkii aanu tirin haddaba wayajtanibu wuxuu ka dheeraynaya buhi istiqbaala alqiblati wa fi saxraa markay meeshu bannaan tahay waa inaanu qibladana la qaabilin dabadana u jeedinin fi saxraa markay bannaan tahay weeye markay meeshii bannaan tahay ee qofka aanay waxba u oolin waa inaanu qibladana ula jeedinin dabadana u jeedinin waa inu dhinacyada kale u jeestaa maxaa yeele rasuulku sal ly slm wuxuu yidhi idaa ataa axadukum alqaa'ida falaa yastaqbilu alqibla walaa yastabdilha markuu midkiin yimaado meeshii uu ku saxaroonayay yuu qibladana qaabin iyuu dabadana u jeedini waa markay meeshu saxaraa iyo bannaan tahay laakiin masalan marka ama aad wax isku beegto gidaar ama laan ama geed markaad isku beegto ama meeshuba meel suuli iyo meel xamaam dhisan ay tahay ayada waxba u daba jeedinta iyo ka jeesiyadu midna waa wax markaa dhibaataa ma laha wayajtanibu waxaa kaloo ka dheeraanaya albawla inuu ku gaajo walqaayda inuu ku saxaroodo filmaai raakid biyihii fadhiyey waa karaahiyo waa inuu ka dheeraadaa ama ha yaraadaan ama ha badnaadaane maxaa yl rasuulku wuxu uhi laa yabulanna axadukum fi lmaai daa'im alladii laa yajri war biyaha a fadhiya midkiinna yuu ku kaajin oo aanu ku saxaroodina waa kasii daran tahay markaa waa inuu iska ilaaliya biyaha fadhiya wa taxta shajarati lmusmira geed midha leh iyadana waa inuu iska ilaaliyaa inuu ku hoos kaajo ama ku saxaroodo geed midha bixinaysa wala waktigii midhaha bixinaysaba yaanay ahaan waa fi ariiqi waddadii dadku marayeen wadilli iyo harhkii iyadana waa inuu iska ilaaliya ariiqi ay dadku marayeen iyo harhkii ay harsanayeen iyadana waa inuu iska ilaaliya hayla rasuulku sala la alay sl wuxu uhi itaqu laacinayn war waxaa iska ilaalisaan dadow labada shay ee nacladda dadka soo jiiday ee dadku kugu lacnoodayaan waa maxay baa la rasuul alla wuxuu alladii yatakhalaa fii ariiqi naasi aw dilihim waa kaa suuliga un ka dhiganaya dadka waddadooda ama meesha meeshaa yaray harhsadaan ama ay waddadaa ay marayaanun ka suuliga ka dhiganaya weeye halkaas ayay dadku kugu lacnadayaana iska ilaaliya waa laba shay oo xun weeye marka harhka waxaa la mida bay yidhahdeen dee haddii meeshu ay yar qabowdahay meesha yar la yar dugsanayey iyaduna waa la dee waa haddaan loo harhsanaynin oo loo dugsanaynin wax munkara haddii munkar iyo xumaan iyo imtixaan laysugu isugu yimaado meesha inaad ulaba qasadaan markaa wanaagsanayada wasuqbi iyo godkiina waa inuu iska ilaaliyaa godkii jeexa ahaa waa inuu iska ilaaliyaa oo waxaa la yidhi waxaa dhici karta godka in xayawaan yari uu ku jiro oo aad ku waxyeelaysaana waa wax dhici karaa in adiga wax kaaga soo boodaana waa wax dhici kara oo ay ku waxyeelayaanba walaa yatakalamu waa inaanu hadlin qofku cala albawli waalqaa'idi markuu saxaroonayo iyo markuu kaajayo iyo waa inaanu hadlin maxaa yeelay rasuulka sala alla alay slam nin ayaa soo maray isagoo kaajayoo dabeedna wuu salaamo rasuulku kamuu celinin ilaahayna wuu cadhoodaa buu rasuulku yidhi labada qofe intay markaa kaadi ama saxaro u baxaan sheekaysta ilahay wuu cadhooda waxa ilahay cadhidiisa keenayaan waa wax wey walaa yastaqbilu shamsa waalqamara dayaxa iyo cadceeddana waa inaanu la qaabilin waa halkii ay ka soo baxday duul culimo qasdaanu nahay iminka waxaynu haynay inaan qibladiina lala qaabilin dabadana loo jeedinin xaggan iyo xagganna loo diiday haddaba xaggee la qaban macnaa waa nin aan aad wax loogu sii fasirinun buu ahaayo horta halkan ay leeyihiin cadceedda iyo soo bixiddeeda iyo inaan dayax iyo cadceedda toona lala qaabilin waa markay soo baxayaan iyo markay dhacayaan weeye horta ee mar walba ma aha ayidhahan waa inaan lana qaabilin dabadana loo jeedinin walaa yastaqbilu shamsa walqamara walaa yastadirumaa dabadana u jeedin maayo waa karaahiye bay yidhahdeen meeshaa markii aan wax saatiri aanu oolin laakiin axaadiida ku soo aroortay waxa uu ku tilmaamay nawaawi kitaabkiisa majmuuc la yidhaha inuu baatil yahay xadiidkaasi oon waxba ka jirin ibnu salaaxna wuxu uhi laa yucraf lama garanaya buulo markaa xukunkaasi walaakiin shariqi oo uqari buu marka rasuulku leeyahay qiblada ha qaabilina hana u daba jeedinina laakiin shariqi oo uqari buu ama cadceed ka soo bax ula jeesta ama cadeed ka dhac dee kaasaabay toos isaga hor imanayaan walaa yastanjii biyamiinihi qofku midigtiisana ku istinjaysan maayo macnaha adiga goraade gacanta midig dee waxaa lagu qabtaa waxaa la yeeliyo wixii wanaagsan oo dhan baa lagu qabtaa gacanta bidixna wixii la qurmaysanayo ayaa lagu qabtaa marka walaa yastanji biyamiinihi midigtiisa waa inaanu ku istinjaysan qof wuxuu yidhi saxaabi salmaan nahana rasuululahi an nastaqbila alqiblata bikhaydin ow bowl rasuulku wuxuu naga nahiyey inaan qiblada la qaabilno saxaro ama kaadi ow an bilyamiin ama inaan ku isjeesano midigta ow an biaqala min alaaati axjaar ama saddex dhagax wax ka yar inaan ku isinjoonno ow an astanjiya aw cadmin ama inaan ku isijaysanno saalo ama laf ayuu noo diiday markaa qofku markuu isjijaysanayo waa inuu ku isjaysa gacantiisa midig oo markii masalan bal dhagaxii maxasee baa la odhanayaa bay yidhahdeen dhagaxii oo kale marka lagu isjijaysanayo se waxaa dhagaxa gacanta midig baa lagu qabanayaayoo dee markaa waxaa jidhkan kalun baa laga shaqaysiinaya si uu jidhkan kale ka shaqaynaya u noqday gacantii midigta shaqaynaysa aanay u noqonin wallahu aclam halkaynu u joogo